bsm اllah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah allahuma wafiqna lima tuxibu watardaa wabacd ayuha alxiba runta markaynu sheegno sheekhna ma yihi daacina ma yihi caamadan marmar wacdiya ama waxu tilmaama waxa aan rabo inaan wax ka idhaahdaa waxa weeyaan maadaama macad caaliya ka baxaysaan wakhti badan ku soo bixiseen waxbarasho waxyaabaha idin sugayeen wax ka mida ah inaan tilmaamo waxaan cumuuman runtii wax ka odhan doonaa taariikhi dacwa marka aan tilmaamayo taariikhi dacwa waa qisadii dhex martay bayn alxaqi waalbaatil ama asraac bayn alxaqi waalbaatil ee soo mara kownka kan waa juhuuddii iyo tamartii iyo wixii ay bixiyeen rusushii iyo ambiyadii iyo ducaaddii iyo muslixiintii waa waran laga warramayo taariikhi inxiraafaat ilbashariya aadanaha iyo qalqaloociisuu soo maray yacnii shalay lama dhalanin dunida tani ilaa nebi aadan bay soo jirtay hadda waxaad mooddaa wax cusuboo badani kuma soo kordhaan taariikhda wax ka sheegeeda waxaan uga jeednaa inaynu muujinno almalaamix alasiila lidacwa alislaamiya wa asaaliibha alcamaliya inaynu kaloo muujinno waa daraaso lagu sameeyo shakhsiyaat اrusul iyo التaxadiyaat wاlazamaati amaami dacwa ambiyadii iyo saalixiintii iyo challengeski dhibaatooyinkii ka hor yimi markay xaqa faafinayeen waa daraaso la samaynayo oo lagaga warramayo aadanaha iyo inxiraafaati اlkubra fii taariikhihi wakhtigii dheeraa ee bini aadamku soo maray iyo inxiraafaadka waaweyn ee uu galay iyo sidii loo islaaxiyey amase loo hagaajiyey idan taariikhda dadkii muslixiinta ahaa iyo saalixiintii iyo ambiyadii iyo dadkii suubanaa iyo sidii ay wax u qabteen iyo bini aadamka iyo dhulku ka weecday iyo sidii loo islaaxiyey waxay inoo ifinaysaa waxa aynu rabno inaynu qabanno iyo meesha u soconno marka taariikhu dacwa laga warramayo mushkilad baa ka jirta kutubu taariikh aadanaha kutubu taariikhda uu qoro inta ugu badan leh waa taariikhi siyaasi wasulطa ayi kitaab taarikh ka warramaya gaal iyo muslim qoray markaad soo qaado waa dawlad baa dhacday dawlad baa dhisantay dagaal baa la galay janan hebel baa hogaaminayey taariikhda aadanuhu inta badan u qoraa markaa waa taariikhi siyaasi ama taariikhi sulta laakiin marka dacwada laga warramayo ma aha taariikh fatxi اlbuldaan waa taariikh fatxi اlquluub aadanaha qalbigiisa sidii loo furtay iyo dadkii hoggaamiyey ee furtay qalbiga bini aadamka ee waxu sheegee hagay idan waa taarikh ka gadisan inta badan kutubu taarikha ku aragtaan kutubi taarikh alislaami xataa ka kaalay kuwa gaaleeto kutubi taarikh alislaami inoogu waaweyn haddaad soo qaado inta ugu badan leh waxaa laga warramayaa addowla alumawiya dowla alcabaasiya dowla alcuhmaaniya mamaaligtii saljuuqiyiintii waa haluma jara duwalkaasi iyo siday u dhaceen iyo siday u kaceen iyo siday u hoobteen waxaa laga warramaya almacaarik اlkubraa fi taarikhi اlbashariya dagaaladii waaweynee ee dunida soo maray xataa haddaynu cahdigii islaamigaa soo qabanno wixii dagaal weyn dhacay ee taarikhda isbeddel ku sameeyey dagaallada iyo goobahay ka dhaceen iyo raggii hogaaminayay iyo wixii ku saabsan laakiin marka aad tidhaahdo ka waran taariikhu ducaat waxaasoo dhan wuu ka gedisan yahi ciidamadu dhul bay furtaan laakiin dadka qulubtooda yaa furtaa ciidanku dhul buu qabsan dhulka dad baa deggan diimay haysteen mabaadi' bay haysteen dhaqamay haysteen milatarali bay u jabeen laakiin maxaa keenay inay dadkii muslimiin noqdaan weliba ataariikh alislaami lama hayo ijraa'aad caskariya ama siyaasiya oo aadanaha lagu qasbay inuu diin islaam qaato taarikhda laguma hayo taarikhda kale waa la hayaa maxaa taftiish iyo meelo badan oo diima laysku qasbay way jiraan ama taarikhilislaami kuma jiro dad diima lagu qasbay iyo ijraa'aad loo sameeyey dadka in diima lagu qasbo walidaalika waxaa jira baynu leenahay markaa taariikh aad u ballaadhan taariikhdaas xaggee loogu noqdaa maraajicdeedu waa xaggee almarjic اlasli fi hada الtaariikh waa kitaab اllahi subxaanaه wa tacaala qur'aanku waa awhaq waa buugga authenticationkiisu uu ugu saxsan yahay ee taariikhdii ugu hagaagsanayd ee aadanaha soo dhex marta dadkiisii muslixiinta ahaa iyo dadkiisii ka warrama waa min bacdi axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ka asaxday labadaa masder haddaad soo dhaafto o istidhaahda masaadirta kale kaalay cidhiidhi baad gelaysaa waayo ducaaddii iyo muslixiintii iyo meelaha cidda ka warrama kutubu taariikhi ilcaam inta badan inaad ka helin baa laga yaaba ama wafiyaadkooda inaad ka hesho kutubu taarikh inta badan waxay u qoran yihiin sanad walba iyo wixii dhacay sanadkii lix boqol iyo intaa waxaasaa dhacay lix boqol iyo kowgii saasaa dhacay waxaa laga yaabaa kutubtaa inaad inta badan ku aragto uun sanadkaa waxaa dhintay sheekh hebel iyo sheekh hebel iyo wafiyaadkooda la tilmaamo ibnu kaiir markaad furto ama tabari furtid ama maxaa la yidhaahdaa ibnulaiir furtid ama kuwaasi furtid bacd kutub baad helaysaa iyagu taraajimta iyo siyarka iyo manaaqibta ka warrama maala siyar aclaami nubala oo kale safwati safwa oo kale kutubu taraajum dhammaanteed taraajum asaxaaba marka laga warramayo taraajum الtaabiciin kuwaasi kutubu siyarka nooca u warrama iyo manaaqibka kutubta ka warrama kuwa waxaad helaysaa waxoogaa ka gadisan ka kale laakiin dadku inta badan kuwa ihtimaam kuma siiyo dadka raba in kutubu طabaqaat baa ka mid ah طabaqaat اlmuxadisiin طabaqaat الshaaficiya طabaqaat اlfuqahaa kutubu طabaqaatna iyana mararka qaarkood markay cahdi ka warramayaan dadkii noolaa culammadii muslixiintii isbeddelladay sameeyeen taariikhahoodii baa laga yaabaa inaad hesho weliba inta ugu badan leh rumuustoodaa laga warramaa yacni waad arki imaamu maalik imaamu shaafici imaamu axmed ibnu xambal imaamu albukhaariyi imaamu a'imada waaweyn waa laga yaabaa inaad hesho kutub badan oo ka warranta laakiin ducaadda kuwaa way ka badan yihiin bale waxaynu tilmaami doonaa taariikhaha dunida meelo isbeddelay oo exactly aanu badnayn dadka loo haya isbeddelkaasi sameeyey markaynu taariikh ka warranno tii hore marjaca rasmigii waa kitaabka alleh subxaana wa tacaala inna awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa nuux wاnnabiyiina min bacdih وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود الزبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما iyo nusuusta badan ee aan ka warramaysa ilaahay wuxuu leeyay nebiyullaahi moxamed waannu kuu soo waxyoonnay si aannu ugu soo waxyoonnay nuux iyo nebiyadii kale ka dembeeyey dabeetana gruub ka mida ilaahay tilmaamay kadib baa la yidhi wa rusulan qad qasasnaahum calayka min qablu wa rusulan lam naqsusum calayk rasuulka qayb aannu kaaga qisoonnay kuu sheegnay iyo qaybo aanan kuu sheegin nebiyullaahi moxamedna calayhi salaatu wasalaam taariikhdaasi markuu ka warramayo wuxuu leeyahy mahalii wa mahalu اlanbiyaa'i min qabli kamahali rajulin banaa bunyaanan faaxsanahu waajmalah ilaa mowdica labinah min zaawiyatin min zawaayaah fajacala الnaasu yطuufuuna bih وyacjabuuna lah وyaquuluuna halla wadicat hadihi اllabina qaala faأna اllabina وأna khaatamu الnabiyiin xadiiskii saxiixeynka ku yaalay abu hurayra warinayo wuxuu nabigu leeyahy aniga iyo ambiyadii hore taarikhilmbiya marka laysku kaayo daro waxay la mid tahay buu yidhi guri la dhisay oo la qurxiyey oo si fiican loo dhisay oo uu ka maqan yahay hal buluketi hal jaajuur guriga intii kale uu dhisan yihi ixdaa zawaayaah baa waxaa ka maqan maxay labina waaxida dabeetana dadku waxay leeyihin gurigani si fiican buu u dhisan yihiin ma xabadda tanna lagu awdo guriga quruxdiisu ha soo baxdee anigaa ah buu nebigu salaatu wasalaam labnadii u dambaysee meesha tan lagu awday wahana khaatamu nebiyiin nebiyadana anaa u dambeeya idan taariikhda aadanahee inxiraafaadka iyo saxista haddaad u baahan tahay ta ugu fiicani waa taa uu maxamed tilmaamo u amarkii ugu dambeeyey ee meesha la dhigay wa min bacdi nebiyullaahi muxamedna ilaahay wuxuu tilmaamayaa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas nebi maxamed gadaashii ambiyadu intii ka horraysay way isdaba socoteen laakiin ambiyada hore sifaadka ilahaayeen baa waxaa ka mid ahaa qutur muxadada baa loo soo dirayay nebi walba goob go'an ayaa loo soo dirayay ama nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi isaga waxaa loo oo maka ay cidhiidhi ku tahay oo saxaabadiisii la garaacayo ayay ku soo degtay in la yidhaahdo tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira ma kaana cindahu shay ma kuu weli taagan yahay haddana ilaahay wuxuu u tilmaamaya inuu yahay lilcaalamiina nadiir inuu yahay yaa adduunka inta kala gaadhsiinaya waxaynu naqaanaa nebi moxamed intuu gaadhay calayhi salaatu wasalaam in tirsan buu tegay nebigu caalamka oo dhanna waa loo soo diray caalamka kale marka ayaa xilkiisa qaadaya kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas taamuruuna bilmacruufi watanhawna can ilmunkar haddaba taariikhda haddaynu isdhaahno wax kooban ka tilmaama waxaynu ognay rususha iyo risaalaadku wax way wadaageen dhammaantood taa macnaheed waxa weeyaan inxiraaf kasta oo bashariya oo dhaca waxay rusushu wadaageen way sixi kartaa sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waladii awxaynaa ilayka wamaa wasaynaa bihi ibraahiima وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين idan ambiyadoo dhan rusushoo dhammi inay wax keliya wadaageen buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam walidaalika u xadiidkiisa saxiixa ah wuxuu ku tilmaamayey inay ambiyadu la mid yihiin qoyskii kalaba ha ahaa hooyooyinkuna kala nooc ahaayeen aabbaha quudhana wadaagaya in la mid yihiin macnaheedu yahay caqaa'idda iyo waxa rasmigaee quluubta bini aadamka fura ambiyadoo dhan mid loo soo dhiibay caqaa'iddu isma nasakhda markaa isma beddesho caqiidadii nebi nuux loo soo dhiibi unbaa nebi moxamed loo soo dhiibay ilaahay la rumeeyo rususha la rumeeyo aakhira la rumeeyo alqada walqadar la rumeeyo malaa'ig isma bedesho wixii laga rabay bini aadamku inuu rabbigiiyo keliya caabudo ku xidhmo wixii kale inuu ka tago idan caqaa'iddu baabi naskhiga kuma jiraan caqaa'idda iyo taariikhda iyo usuul ilakhlaaqa iyo baabi naskhiba ma galo walidaalik waxay culammadu tilmaamaan nuux maalan bay yidhahdaan ba awalu rusul ahaa waa rasuulka qudha ilaahay muddadiisa inoo sheegay uu dacwada waday ambiyada kale qur-aanku kama warramin laakiin nebi nuux isaga waxaa la sheegay muddatu dacwati wuxuu yeedhayay maxay alfa caamin alfa sana ilaa khamsiina caama sagaal boqol iyo konton sannadood baa la yidhi ayuu isagu warkiisa waday waxaa lagu sheegay ululcasmi min alrusul inuu ka mid yahay qur-aanku saddex iyo afartan jeer baa magaca nebi nuux ku soo noqday sagaal iyo labaatan suuradood baa ilaahay kaga warramaya suurad ka mida qur-aanka ayaa isaga magaciisa suuratu nuux la yidhaahdaa ambiyada ugu badana qur-aanku ka warramuu ka mid waxaa ka mid a ah ambiyada ugu badana qur-aanku ka warramay maxay nebiyullaahi muusa nebi muuse waa nebiga ugu badanee qur-aanku sheegayba boqol iyo lix iyo soddon jeer buu sheegay boqol iyo lix iyo soddon jeer ayaa magaca nebi muuse ku soo noqday qisadiisu afar iyo soddon suuradood oo qur-aanay ku taallaa oo nebi muuse ilaahay subxaana wa tacaala kaga warramayo waxaa la tilmaamaa dee qisada nebi muuse iyo reer banu israa'iil siba reer banu israa'iil qur-aanka ilaahay matru ka warramay fii suurati albaqara maalan aayaadka ugu horeeya waxaa lagaga warramayaa ahluliimaanka aayaadka ku xiga ahlu kufriga aayaadka ku xiga munaafiqiinta guud ahaan markii la tilmaamay ayaa taarikh albashariya la tilmaamay aadam iyo qisadiisii baa ilaahay ka warramay kadibna reer banu israa'iil iyo qisadiisa laga warramay waxay dhahaan suurat albaqara waa laba boqol iyo lix iyo siddeetan aayadood boqol iyo toban aayadood baa yuhuud ka warramaya oo ah wakhtiyadeedii kala gedisnaayey ay soo mareen taariikh aad u ballaaran baa ilaahay subxaana wa tacaala ka sheegaya waxaasoo dhammi waa taariikhi dacwa waa ambiyo rusul saalixiin iyo aadana loo soo diray iyo aadanuhu warkay keeneen iyo inxiraafaadkii ka dhacay iyo sidii loo saxayey qur-aanka waxaa kaloo ku yaalla qisas aan qisaskii ambiyada ahayn iyo rususha oo iyana dacwo ka warramaya maalan qisadii asxaab alkhduud ee suurat ulburuuj ay ka warramaysay waa qiso ka warramaysa inan yar oo loo bandhigay laba dacwadood oo iska soo horjeeda qof kaamil xorriyati haysta laakiin dhanna nin aqoon-yahanoo ilaahay rumaysan wax ku akhrinayo dhanna habaarqabo sixirka khabiir ku ahi uu ku akhrinayo laba dacwo ay ku socoto iyo akhiiran hadday xorriyaddu dhab tahay xaqaa guulaystaa xaqu weligii xorriyadda kuma khasaaro inuu wiilkii islaamnimada raacay dabeetana karaamaad ka muuqdeen qisada wada taqaaniin kadibna magaalo dhan uu islaamiyey kadibna daaqi uu ka hor yimi kadibna dadkii inta godod loo qoday oo dab lagu shiday dadkii oo dhan la gubay magaalada gebigeediiba waxaa ka mid a ah qisaska qur-aanku ka warramayo ducaadda ah ee aan dacwo uu sameeyo qura laynoo sheegaan wax kale laynoogaga warramin maalan qisatu yaasiin suuratu yaasiin ilaahay wuxuu ka warramay rasuul meel loo diray oo la beeniyey oo mid kale laga daba diray oo saddex rasuul iska daba tagtay meel saddex rasuul iska daba tagtay oo la diiday ilaahay wuxuu ka warramay nimaan isagu rasuul la ahayn oo isxilqaamay oo waajibu dacwa gudanaya oo goobta laysku hayay xataa aan joogin wa jaa'a min aqsa almadiinati rajulun yascaa baa ilaahay yidhi magaalada dacalkeeda ayaa nin ka yimi ordaya sifatu rujuula qur-aanku inta badan sifatu rujuula ragga raggaa buu isticmaalaa labka maaha raganimada iyo labnimada waa kala laba <laughs> inaad lab tahay waa masala <laughs> inaad raganimo leedahayna qur-aanku inta badan rijaalun laa tulhiihim tijaaratun abayun rijaalun rijaalun markuu qur-aanku tilmaamo inta badan rijaalka uu sheegaa sifaatu rujuula dad le baa ilaahay ka warrabaa kan ilaahay markuu ka warramaya waxaa la yidhi waa rajul marka hore magacii laynooma sheegin laakiin sifaat rujuula wataa la sheegay waxaa kaloo la tilmaamay maxay inuu ka yimi maxay aqsa almadiina halkii laysku hayey ma joogin waa nin warku gaadhay uun rusul xaq sheegaysa in la diiday waxaa laynoo sheegay sifaduu ku yimi isagoo caajisaysan ma imanin yascaa baa la yidhi isagoo rooraya buu yimi isma odhanin waar saddex nebi baa la diiday saddex rasuul baa la diiday adugu xagaad ku socotaa ila saddex baa la diidaa ilaahay tilmaamaya saddex baa la diiday isma odhanine wuxuu is yidhi adiguna xaqa sheeg dabeetana wuxuu ku yidhi dadkii ittabicuu almursaliin ittabicuu man laa yas'alukum ajran wahum muhtaduun rususha raaca waxaad raacdaan cid aan waxba idinka rabin ee khayr idinku yeedhaysoo hanuunsan markaasu weliba wuxuu sheegtay markii dambe wamaa lilaacbud inuu isagu ilaahay rumeeyey oo xaqa raacay oo kan mufasiriinta waxay tilmaameen in isagiina la dilay haddana isagoo dhintay baa ilaahay ka warramay siduu weli dadka inuu diin gaadhsiiye uga fakarayey aakhare ninka ku maqan baa ilaahay warkiisa dib inoogu soo celiyey ilaahay wuxuu leeyahy ninkii dhintay baa wuxuu leeyahy yaa layta qawmi yaclamuuna bima gafara lii rabbii wajacalanii min almukramiin yaa layt alla jeclaan lahaayee buu leeyahy in tolkay og yahay tolkay inuu ogaan lahaa jeclaan lahaaye sida rabbi dembigayga u dhaafay ee ilaahay ii karaameeyey qiila dkhuli ljanna qaala yaa layta qawmi jannada gal baa la yidhah markaasuu wuxuu ka fakerayaa weli dadku diinla'aanta kaga yimi idan qisadu maxay tilmaamaysaa waxay tilmaamaysaa ahlu inay inayiin dad xil isa saaray waxay tilmaamaysaa qofku inuu dacwo gudan karo mahma kaanat الduruuf waxay tilmaamaysaa qofku kelimadda xaqaa inuu sheegi karo xataa kuwa ka waaweyn oo kaa cilmi badan ha laba beeniye waxay sheegaysaa inaanay shardi u ahayn ninku inuu caalim weyn yahay inaad soo dhan culammadaa wax sheegtay adigaba waxbaa lagaa rabaa meel rusuli joogtu ninkani ka warramayaa qur-aanku wuxuu ka warramayaa asxaabu sabt iyo wixii kala qabsaday iyo qoladii waxwaaninaysay iyo qoladii ka aamustay qoladii ka aamustay qur-aankuna uu ka aamusay ilaa haddaa culammadu ku muransan yihin ma xagga badbaadaday raaceen mise xagga halaagay raaceen baa laysku hayaa ilaahay wuxuu kaloo tilmaamay quladaasi iyo cilalkay sheegteen iyo say dacwada u faafinayeen waxaa qur-aanku ka warramayaa maalan qisaska fii suurati alkahf nin beer loo nin waaninayo oo kan beerta leh uu yahay inkaar qabe oo muxaawara ay dhex socoto xiwaar uu dhex socdo nin ilaahay diidan iyo nin miskiinoo le warhooy rabbigaa rumee ilaahay wuu soo naqlay magacyadooda laynooma sheegin meeshay deganaayeen iyo halkay joogeen iyo waxaasi muhim maaha marka taarikhda ka warramaa inta badan makaanka iyo zamanka iyo magacyada iyo meelahaas waa aad u ictimaadaa qur-aanku kuwa aad uma ictimaado qur-aanku wuxuu aad u ictimaadaa mawdic alcibra meesha faa'iidadu ku jirto saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu ka warramayaa fitya aamanuu birabbihim oo diintoodii la baxsaday waxaa laga warramayaa nebi muuse aqoon sheegtay oo la yidhi qolo kaa aqoon badan baa jirta oo rixlaystay oo diin u rixlaystay isagoo rasuulah waa rasuul طalabulcilmi u rixlaystay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ka warramaya oo khidir iyo xaggiisii qabtay maxaan uga dan leeyahay waxaan uga dan leeyahay ma rabo dee idinkaabaa maajisteerra qaadanaya anugu bajularna uma soo qaadan laakiin waxaan rabay inaan idiin sheega uun kitaabka kani inuu yahay almarjac alawal loogu noqdo maxay taarikhda dacwa haddaynu rabno inaynu dacwo iyo taariikhdeed iyo waxay soo martay ka warranno inuu yahay awhaqu masdarin ka warami karaa kitaabka rabbi inuu yahay dacwaadkaa markaynu eegno simaad caama bay leeyihin ay wadaagaan simaadka qur ka muuqda waxaa ka ah ucbud اllaha maa lakum min ilaahin hayru faاtaquu اllaha waaiicuun qur-aanku in badan wuxuu ka warramayaa nebiga weliba muxuu leeyahay dadka ucbud اllaha maa lakum min ilaahin hayru ilaahay caabuda rabbi u hoggaansama rabbi kale oo aa caabudi kartaan ma jiro iyo faاtaquu اllaha waaiicuun alle ka cabsadoo aniga ee aqbala jidkaa rabbi u maraysaan waa kanaan wade eh caqligiinna iyo aragtidiinna ha ku tijaabinine kanaan anagu wado raaca idan qisasulamiyaa meel kasta ha ku qornaadaanee markaad eegto miftaaxa koowaadee ka dhex muuqda wacbudullaaha wa ucbudullaha maa lakum min ilaahin hayru taa macnaheedu waa maxay taa macnaheedu waxa weeyaan maa min inxiraafin bini aadam ku dhaca ilaa iyo waxaa laga saxaa can ariiqi alcaqiida insaanka qalbigiisu halkaasu ka furmaa dad meel kale ka bilowdo muranku ma dhammaado haddaad ka bilowdo wanaagga islaamku leeyahay halkan iyo meeshan baa fiican iyo kan iyo waa lagu horumaraya dee haya mid kale aanu ku horumaraynaanu haynaa buu le hayaga laftiisu ma liito waa ku ogolay kaaguna inuu wax taraya laakiin lafteedu mid lagu liibaanaa baanu wadnaa wixii inxiraaf dhacay oo dhan inxiraafaadka dhacay ma mid quday ahaayeen maya taariikhta qur-aanku inooga warramay maalan markaa nebi muuse iyo fircawn iyo qisadiisa laga warramayo waa inxiraaf siyaasiya akbar taaqiya dunida soo maray waa dictatorshipkii ugu weynaayee dunida soo mara ka saxayay waxay ahayd oo uu kaga bilaabay ilaahay caabud ilaa uu tilmaamay fircawn idhaa wamaa rabbulcaalamiin uu ka bilaabaysna rabbulcaalamiinkaad sheegaysaa waa doodu soo dhex martay ilaa uu idhaha waan ku tumaya waa ku dilaya ama waa ku xidhaya oo idhaha haddaan xaq sheegayana xataa maad xidhaysa keen waxaad haysa markaasuu leeyahy doodu socotay socotay qur-aankoo warramayo ilaa iyo halkaynu ognay laysla soo gaadhay reer banu israa'iil xorriyad waa lala rabay oo dee reer banu israa'iil aniga igu dar laakiin haddana waxa laga bilaabay xorriyadoonkii reer banu israa'iil loo rabay waxa laga bilaabay kan waxaa qur-aanku ka warramayaa duul dhaqaalaha si xunuu isticmaalay dadka boobay miisaanka kharribay economic problem baa jiray nebi sucayb iyo qoomkiisii waayo meel kastoo shucayb lagaga warramayo mikyaal iyo miisaan iyo dhaqaala laga warramaya laakiin markasta wuxuu tilmaamayaa tawxiid buu horraysiinayaa waxaa laga warramayaa duul xadaaro iyo horumar sameeyey oo xadaaradoodiiyo horumarkoodu dabeetana qooq iyo kibir ka qaaday reer caad waatan iminka ay leeyihiin waxa lasoo helay magaaladoodii ee la qodqoday ee lasoo saaray dhismayaashan baha bilariska dhaadheer le cajiibka meelahan rubcu lkhalaa ayaa mid eh, reer yurubi hadda qoday oo uu ka soo saaray ilaahay wuxuu kuwaa tilmaamaya atabnuuna bikulli riicin aayatan tacbahuun watattakhiduuna masaanica lacallakum takhluduun waidaa batashtum batashtum jabbaariin war meel kasta ma calaamad iyo waxaa ku cayaaraysaan ma ka dhisaysaan baa la yidhi ma masnac iyo waxbaa samaysanaysaan biyood iyo masaanic bay lahaayeen haddaad dagaal gashaanoo dadkana idaa batashtum batashtum jabbaariin baa layidhi waxay yidhaahdaan xadaara ballaadhan bay heleen laakiin dee yanaa'irama daat alcimaadi alatii lam yukhlaq miluha fi اlbilaad ayay haayeen waxaa lagu saxay towxiid inuu la yimaado nebigii u yimi nebiyullaahi huud ahaa towxiid inuu la yimaado nebiyullaahi shucayb kadalik wailaa madyana akhaahum shucayba qaala yaa qowmi icbudu allaha maa lakum min ilaahin hayruh qad jaaءatkum bayinaة min rabbikum faawfuu اlkayla wاlmiisaan walaa tabkhasuu الnaasi ashyaءahum walaa tufsiduu fi اlardi bacda islaaxiha dalikum khayru lakum in kuntum mu'miniin walaa taqcuduu bikuli siraaطin tuuciduuna watasuduun qur-aanku wuxuu ka warramayaa bulshooyin uu ku dhacay fasaad akhlaaqiyi ilaa xad ay gaadheen inuu nebigu yidhaah wata'tuuna fii naadiikum ulmunkar ficilka xun inay samaynayeen oo weliba aanay ahayn ceeb lagu sameeyo guryaha iyo meelaha maaha shirarka dhexdeeda lagu samaynaya baa ilaahay qur-aan ku tilmaamaya naadiga la ysugu yimaado idan waxaan leenahay qur wuxuu ka warramayaa alinxiraafaat albashariya alkubraa baa ilaahay ka warramay hadday mid dhaqaalo tahay hadday mid siyaasiya tahay hadday mid xadaariya tahay hadday mid akhlaaqiya tahay hadday hadday inxiraafaad tiro badan oo kala nooca ilaahay qur-aanka kaga warramay laakiin ambiyadaasi haddana waxay wadaageen muftaaxa ay ka gelayeen inuu mid yahay waxay culimmadu yidhahdaan markaa laba shay baa kala jiro miftaaxana waa laga bilaabaa oo dadka rabbigood baa si toosa loogu xidha furaha fududaanaya nebi walibana mashkiladdii qoomkiisa haysana wuu tarkiisiyey oo lagama warramin nebi shucayb oo ka warramaya ficlatu qowmu luud waayo waxay qolada tan ahayd mashkiladdoodu mashkiladda tan idan tawxiidka waad la imanaysaa waad saxaysaa dadku in aakhira jirto mar lays xisaaminayaa jiraan waayo aakhira iyo ilaahay rumayntiisu waa shayga bini aadamka dabre ee rasmiga ah qaanuunka iyo booliiska maaha qaanuunka iyo booliiska waa laga dhuuman karaa laakiin qofku markuu rumeeyo mid aan laga dhuumanaynin kitaab aanaad ka dhuuman karin oo mee wax kastoo aad samaysay red handed adigoo aakhira in lagu soo taagayo iyadoo maxay maca suuratihi leh yowmaidin tuxadiثu اlardu akhbaaraha macsuura bay yidhaahdaan culammadu baad ku imanaysaa inna kunna nastansikhu maa kuntum tacma waxaa samaynaysaenoo dhan waa la qorayay baa la yidhaahdaa maanta aadanuhu waxaa yahay laaxad haddii la yimaado meeshii dhacdadu ka dhacday wakhti aan ka fogayn afiirkaagii raadkaagii waa sawiri karaa humaaggaagii amaraadku way soo saari karaan iyadoo different of temperaturesk iyo webisk wax la adeegsanayo humaaggaaga la keeni karaa laakiin aakhire humaaggaaga la keeni maya adigoo sidaadiyaa lagu keenaya adigoo sidaadiiya innagu aadanuhu maanta ma awoodo inuu kala saaro wixii cod bini aadam ku hadlay way joogaan halkan bay joogaan laakiin aadanuhu technolojigiisu ma awoodo inuu kala saaro wuxuu awoodaa frequency gaara wixii le inaad soo saari karto b da dhammaantii waa dhegaysanaysaa waayo frequency gaaray ku soo dirtay frequency-gaynu naqaanaa dabeetana receiver frequency-gaa qabtaynu saarayno haddaynu heli lahayn frequency-gii codkii nebi aadam wax soo saari karaa oo lasoo qaban kari lahaa yacni wixii aadan uu ku hadloo dhamme halkay joogaan rabbi subxaanah wa tacaala uma baahna in markhaati kale lagugu hadlo waa recorded waxaad ku hadashoo dhan ama hadal ama aamusnow waxaad ku sheekayso o dhamme halkay ku jiraan qiyaamaha waa laga hadlaynu nagu soo taagi idan qofku muctaqad ah inaanu baxsanaynin markuu rumeeyo ma aha qaanuunka iyo buliiska wuxuu ka baqaa waa aakhiro iyo qaanuunka dambe iyo meel laysku cadaabayo xukuna baa jiraysa kadibna ambiyadu waxay tarkiiska markaa saarayeen mushkilaadkii aadanuhu watee gaarka ahaa dhibtiisii gaarka ahayd simaadka guuda ka muuqda dacwada ambiyaadka waxaa ka mid ah inay aakhiro ka doorbidayeen adduunka dadka inay ku waaninayeen aakhiradu inay ka horayso maxay adduunka walidaalik baa nebi waliba wuxuu sheegayey wma asalkum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbi اlcaalamiin fii suurati shucaraa ambiyada marka ilaahay ka warramo fattaquu اllaha waaطicuu nebi waliba markuu yidhaahdo wuxuu haddana leeyahay wamaa asalkum calayhi min ajr diinkan iyo dacwadan iyo waxaan wado waxba idinkaga dooni maayo idan simaadka hadda sii yaraanayay ka mid tahy hadda diinta wax lagu xoogsadaabay u badantay laakiin waxa yar dadka aanay xoogsi ka ahayn ee ilaahay darti ka tay walidaalika nebi moxamed markuu wax tarbiyeynayey saxaabadiisii maalan baycat alcaqaba athaaniya heshiiskii keensanayay inuu nebi moxamed soo hijroodo calayhi salaatu wasalaam ansaar baa timi dhowr iyo toddobaatan ah dabeetana nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa heshiis lala galay heshiisku muxuu yahay inuu nebigu soo hijroodo dabeetana naf iyo maal iyo carruur iyo reerkooda siday u ilaaliyaan si la mida inay u ilaaliyaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo dacwadiiyo islaamnimada ballankaasay gelayaan waxay iyana weydiinayaan markaa maxaanu leenahay innaga hadii madax dawlad dhisaysa aad heshiis la gelaysa maxaad weydiinaysaa markaa tidhaha waan ku dhisayaa waan ku ilaalinayaa dawladnimadaan cagaaw taagaya maxaan leeyahay markaad tidhaahdo muxuu ku odhanayaa wasiirradan badh idin badinayaa baarlamaankaan siinaya lacagba soocaynkaa maaha nebi moxamed kuma odhanin calayhi salaatu wasalaam madaxdaa ka mid noqonaysaan ma odhanin ma odhanin aniga dabadayba meesha qabsanaysaan wuxuu ku yidhi walakum uljanna haddaa heshiiskaa fulisaan idinkuna janna helaysaan idan dowladnimada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu bilaabo lagu aasaasay dadku inay dowladdan dhisaan si ay aakhiro janno u helaan maaha si ay wasiirro uga noqdaan ama mansab u helaan ama waxakan u helaan waa dhisaysaan baa la leeyey waana ilaalinaysaan nafyo maalbana waa ku bixinaysaan waxaana leedihin maxay janna muxuu lahaa saxaabigii qoladii carbeeda tidhi waxaanu rabnaa cid cilmiganna barta ee uu toddobaataneeyada quraada nebigu ku daray calayh salaatu wasalaam waraaqda u dhiibay markuu waraaqda siririi baa kuwii waranka geliyey muxuu yidhi ku dhawaaqa haddii reer laguu diro lagu yidhaha or diinta usoo sheeg oo ay ku yidhaahdaan wa nin fiican baa tee soo dhowow inta kursi laguu dhigo deetana mid xagga dambe waran lagu geliyo maxaad odhan lahayd wallaahi nimankui dile soo ma aha wuxuu leeyahy fustu warabbi اlkacba waan guulaystay rabbiga kacbadaan ku dhaartay hadda waa kan la khiyaameeyey waranka la geliyey ayaa wuxuu leeyahy waan guulaystay yani hadafkiisa muu ahayn adduun inuu helo hadafkiisu wuxuu ahay inuu akhira janno helo idan taariikhu dacwa ee kitaabka qur'aana ku taalla markaad akhrido waa dad raadinayay maxay hadafku aakhiruha inay aakhiro helaan waa alihaar bilaakhira cala addunya adduunka iyo waxay yaalla inay ka doorbidaan aakhiro waa simada ka muuqata taariikhu dacwaha meesha ku qoran simaadka ka muuqda taariikhu dacwa markaad eegto iyo ducaadda waxaa ka mid ah ilaahay weynayntiisoo la tiro badiyo dikrullah xuska ilaahayoo la badiyo waa zaadka rasmiga ay haysteen nebi muuse iyo nebi haaruun waxaa loo diray daaqigii ugu xoogga badnaa idhab anta wa akhuuka biaayaati baa ilaahay ku yidhi adigiyo walaalkaaba aayaadkaygaas ku taga oo fircoon u taga laakiin maxaa idin zaada walaa taniya fii dikrii baa ilaahay ku yidhi fircoonna qabta malaa'ig baan idinku daro idin eelaalanaysa ilaahay kuma odhan saa qur-aanku inoo tilmaamayo waxaa lagu yidhi walaa taniya fii dikrii aniga xuskaygun ha ka daalin inaad aniga xustaan oo rabbigiin weynaysaan taa un haka daalina idhabaa ilaa fircawna innahu tagaa baa ilaaha yidhi weliba fircoonka u taga wuu kibro waa qooqaye waxay culammadu yidhaahdaan markaa ducaadda dadkii loo soo diray ambiyada ahaa iyo saalixiinta ahaa muftaaxay wateen tawxiidkaasu ahaa iyo mushkiladda bulshadoodu ay leedo ay xoogga saaraan wuxuu ahaabay leeyihiin aakhiro inay adduunka aakhiro door bida wuxuu ahaayo saddexa baynu leenahy weliba taa aakhiradan idinku celiyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii la soo diray waxyigii ugu horreeye ku soo degay cilmi iyo inuu ilaahay kariim yahay buu ka warramayey rabbi xuski iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq maxaa ku xigay saddex suuradoodoo kale ay culammadu kala horhoraysiyaan oo yidhaahdeen baa ku xigay waxay u badan yihiin inay ku xigtay maxay mudair yaa ayuha almudairu qum faandir maxaa ku xiga warabbaka fakabir rabbi weynidiisa iyo inaad weynayso ilaahay xuskiisaa ku xiga wakabiru takbiira weeyaan suuraddii ku xigtay maxay ka warramaysaa yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu aw zid waxay ka warramaysaa maxay traininkaa inuu ka baxo oo ah ilaahay dikrigiisa inuu badiyo daaciga dhabtee dadka quluubtooda furtaa waa daaciga ilaahay ku xidhan ee aan jeebkooda ku xidhnayn waxa jeebkooda ku jiraan hunguri ka haynin rabbi xuskiisi uu ku weyn walidaalika waxaynu leenahay astaamaha ay ducaaddaasi wada wadaageenee qur-aanku uu ka warramaya waxa weeyaan ilaahay dikrigiisa in la badiyo risaalaadkii nebi moxamed ka horreeyey waa risaalaad maxalliya bay ahaayeen likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja amaa dacwada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo dhiibay si maka gedisan bay lahayd oo ah iyadoo waa nebi moxamed gacantiisa waxba ku jirin ayaa ilaahay ku yidhi maxay lilcaalamiina nadiira baa lagu soo diray dunidoo dhan inaad u digto dacwaadka hore nebi muuse ayaa kala badha risaalaadka markaan leenahay kala badha maxaynu u jeednaa muuse wixii ka horreeyey ambiyada waxaa la odhan jiray dacwada wada diga xad markay gaadhaan istinfaadu taaqa bay culammadu yidhaahdaan wixii awood ahaayoo dhan markay dhammeeyaan aan iyaga tamari ku hadhin ayaa rabbi kuwa hore yidhaahdaa bes ka baxa haddaba idinku dhan uga baxa aniga iyo intaa noo kala taga dabeetana wixii nebi muuse ka horreeyey ee ambiye ee qur-aanku uu ka warramay wuxuu ka warramayaa dacwadu markay xad gaadheen nebigaasi wixii awooddiisa uu dhammeeyey wixii ka dembeeyey ilaahay baa halaagay qaar bad lagu maasheeyo iyo qaar qaylo lagu halaago qayladu soo ma ogid in hubka ugu khatarsan dunida inay ka mid tahay laakiin almashkila weli tijaabada way wadaan reer galbeedku weli waxaanay ku guulaysan in la jiheeyo yani maalan laydhka waa lagu guulaystay in la jiheeyo walidaalika waa kan laysarka la isticmaalo kan inagu imika de dhan walba u isaga baxaya markaad shiddo dhan walba wuu faafaya laakiin bar qura ma ku toogan kartaa haa nal intaad shiddo meel qura ma marin kartaa haa laysaradan iyo hubkan imka laysarka iyo wax kan waalka la isticmaalo ama codka codka weli ma awoodaan codka haddaad sii dayso wuu baahayaa codku wuxuu ka mid yahay in yar hadduu gaadho kadif buu ku kala googoynaya waad googo'aysa haddii cod lagu qayla haddii lagugu sameeyo xad markay gaadho dhegta dalooshanta xag markay gaadho waxaan baa dhaca xad markay gaadho xad markay gaadho waad googo'aysaa laakiin ka riday iyo ka lagu ridayba wuxuu ku wada dhacayaa walidaalika weli waxay wadaan tijaabo ama la jihayn karaa cod ma ridi kartaa qofka aad ku dhufanayson ku dhacaya oo aan dadka kale ku dhacaynin ilaahay wuu soo ridayoo kuwii buu ku riday dabeetana baa madhay idan qur-aanku wuxuu ka warramayaa qaybahaasi saasay ku madheen nebi muuse qisadiisu isagu labadaba jihaadka iyo kan labadaba nebi muuse galay oo markii horena reer fircoon waxaa la yidhi ka baxa daba fircoon iyo kooxdiisii fircoon iyo kooxdiisii daad baa la halaagay laakiin waxaa la yidhi haddaba dagaal bilow bayt ilmaqdis waa tii la yidhi gala isaga iyo iyo jamaacadiisii ay jamaacadii fadhiisatee tiiha lagu itixaamay ee dabeetana yuushac ibnu nuun bacda arbiciin sana bayt ilmaqdis furtay haddaynu nimaadno wakhtigaas ka koobanee cahdigii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo wixii ka dembeeyey nebiyullaahi moxamed markii ay ku soo degtay dhowr aayadood iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalm callama alinsaana maa lam yaclam intaasaa soo degtay soo maha intaasi markay ku soo degtay waxaa ku xigay yaa ayuha almuddairu qum faandir يا أيها almudair ka isdadayow ditaarku waa maradan sare shicaarkuna waata hoose maryahan sare waaweyn markaad isa saarto ayaad isdaday yaa ayuha almuzammiluna waa ka isduuduubayow ka isdadayow baa la yidhi ka coodig waxay culammadu nabiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam toddoba aayadood baa ku soo degoo hore meelaha ama shan aayadood intaa ugu horaysa suuradda wax kaloo ku soo degay ma jiro aayaadkii ku xiga waxay noqdeen qum faandir ka coodig dacwadu dadka barh baa yidhaahdaa iyo intan ma aha cid wal oo muslima oo laa ilaaha illa tiri dacwo waa samayn kartaa nebi moxamed marka intaasi ku soo degtay baa la yidhi yaa ayuha almudairu qum faandir lama odhanin horta waxa lagu bare fadhi ta nebiga cilmi badan loo dhigay kumay soo degin yaa ayuha almudairu e yaa ayuha almudairu waxay ku soo degtay qum faandir isagoo iqra ugu horrayso quri ku soo degtay kadib baa soo degtay yaa ayuha almuzamilu qum illeyla ilaa qaliila ilahay wuxuu le ya ayuha almudairu qum faandir warabbaka fakabir wahiyaabaka fatahir والrujsa fahjur walaa tamnun tastakir walirabbika fasbir muddo markuu wadayna waxaa ku soo degay maxay fasdac bima tu'mar waacrad can اlmushrikiin iyo wandir cashiirataka alaqrabiin dabeetana nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam intuu fuulay buurtii waa kii dhawaaqee yidhi ma iga rumaysanaysaan haddaanan idhaahdo buurtan gadaashee dooxa kan ciidan baa soo socdaoo idin gelaya haabay ku yidhaahdeen fa innii nadiirun lakum bayna yadaya cadaabin shadiid bayna yadaya cadaabin shadiid waxaan idinka digayaa buu yidhi cadaab kulul ayaan haddaba idinka degayaa abiilahab waa kii u jawaabaya lahaa tabban laka saa'ir اlyowmi ama dacawtana ilaa lihaada ama lihaada dacawtana iyo rawaayadka kala gedisanay erayada soo arooriyeen dacwada islaamiga ah haddaba markaynu nimaadno iyo cahdigeenna dambe rususha iyo ambiyada iyo culammada iyo talabatulcilm iyo almuslim alcaami intuba waa ducaad markay dacwo joogto shardigun waxa weeyaan qofku waxaanu garanayna inaanu sheegin qofku intuu yaqaanon inaad sheegto faatixa haddaad midaan faatixada aqoon baa jire u dhigtay argayse miisaan faatixada garanayn baad u malaynaysaa maay ka qaldantay dad badan dad badan bay ka khaldanta haddaad u caamo faatixadu u saxan tahay tahay faatixada u dhig eh, nimankan tabliiqa ah waxyaabaay ku fiican yihiin waxaa ka mid a ah. nin dhallinyaro aan xaafadda wada deganayn raacay oo soo noqday oo muddo la socdaan kuuhi wareedheh balii warran xaafadda maxaa hadda haysaan shaqo wuxuu yidhi xaafadda dadka joogo dhan baanu tiro koobnay haye maxaa samayseen dee dadka labaanu u qaybinaa buu ihi wax tukada iyo waxaan tukanin gartay waxaan tukanin isaga salaaddaa lagala hadlaa buu yidhi iyo inuu tukado wixii tukadana war diinta xil baa kaa saaran baa loo sheegaa mas-uuliyadda diinta qaadoo faafi waa fikrad saxa ah. waxaan tukanin in salaad loo sheegaa salaaddu waa rukunkii labaad ee ugu weynaa diinta islaamiga salaad haddii laga tegay ma diin baa hadhay dacwada kale la sheegaya waa maxay tawxiid dabadii ma wax kale aynu sheegnaa jiro salaad ka hadii haddii salaadi lunto maxaa soo hadhay idan dadkaa maqaxyaa laga kaxeeyo laydhaa warkaaleeya tukada caamadu sooma garanaysa inay dadku tidhaa war ilahay ka boqo kaaleeya tukada waxaa u diidaya inay ducaad noqdaan markaa oo intaa dadka u sheegaan waxaanay garanayn qofku yuu sheegin war hubin nebi maxamed baa yidhi ha iska odhanin warkaad hubto uun iyo intaad garanaysa xaqiiqo ku og tahay intaa sheeg idan waxaan leenahay markay dacwo joogto innaga waxa iska ka qaldamay dacwadii iyo cilmigii sax kitaab iyo cilmi nimaan garanayni ma dhigo dad ahlucilmiyuunbaa wax dhiga laakiin balaaqu kan maaha nebi maxamed muxuu leeyay markuu saxaabadii isu soo ururiyey calayh isalaatu wasalaam baliquu cannii walow aaya baliquu cannii kitaab allahi oo dhan lama odhanin baliquu canii walow aaya buu nebigu leeyahy alayh salaatu wasalaam hal aayadda ha noqota iga gaadhsiiya idan waxaynu leenahay qul haadihi sabiilii adcuu ila اllahi calaa basiiratina ana waman itabacanii waman axsanu qowla miman dacaa ila allah wacamila saalixa waqaala inanii min almuslimiin inanii min alculamaa maaha inanii min almuslimiin nin leh ayaa daaci noqon bale qur wuxuu inoo warramayaa xataa kuwa yaryar inay dacwad fulin karaan carruurtu ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa nin la yidhaha luqmaan alxakiim soo maaha hal qisoo quruu qur-aanka ku leeyahy luqmaan meel kale qur-aanka lagaga warramay suuratu luqmaanoo qura hal qisoo quruu ku leeyahy qisada ah uu inankiisa waaninayo inanka yaree la waaninayo maxaa lagu yidhi yaa bunaya aqim asalaa maxaa ku xiga maxaa ku xiga wa'mur bilmacruufi wanha can ilmunkar hadda carruurtuna ducaad waa noqon kartaa markaa ilane luqmaan inankii yaraa markuu salaad u sheegay wuxuu kaloo u sheegay maxay yaa bunay wuxuu sheegay waamur bilmacruufi wanha can ilmunkar idan ha isku qaldina markay tahay cilmi dad la barayo ahlu cilmiga iyo masaa'il laga fatwoonayo iyo markay tahay ciddii cilmilebaa ku shaqo leh marka ay tahay in dadka waxaad diinuunka garanayso walow ha noqoto kii yaasiinka ilaahay inoogaga warrama intuu sheegayne ka yaasiinku wax kale ma sheegin war run buu sheegayaa raaca haddaad tidhaha war wadaadkani run buu sheegaya wadaadka raaca ma waxba kaa xumaanaya waxaa laga yaabaa odayga waayeelka ama suldaanka ama caaqilka ama waxgaradkee dadku ereygiisa u dhegaysanaya hadduu intuu istaago yidhahdo wararkaasi xaq buu idiin sheegayaa raaca hiil hiil ka weyni ma jiro dacwo ka weyni ma jirto waxa uu sheegayna waa intaa uun isagu qur-aan badanna ma akhrin wax kale wuxuu sheegay wuu ninkani xaq buu sheegayaa iyo maxay raaca waa dacwa waa suuratu yaasiin dacwaday ka warrantay meeshii saddexda rasuul joogeen ninkii dacwada ka sheegay intaasuu sheegay ayuha alaxiba ilaahay wuxuu ina leeyahay shi'na labacana fii kulli qaryatin nadiira walow shi'na labacanaa fii kulli qaryati nadiir haddaanu doonna baa ilaahay yidhi kasta mid gaaraan soo diri lahay rasuul gaara laakiin ilaahay wuxuu inoo sheegaya inaanu doonin maxaa ku xiga aayadda aayadda ku xigtaa waa maxay falaa tuطic اlkaafiriina wajaahidhum bihi jihaadan kabiira gaalada ha maqline kitaabka kula dirir baa la yidhi kitaabkaasi wuxuu sheegayun dadka u sheeg idan ilaahay hadduu doonayo tuulo kasta rasuul buu usoo diri lahaa laakiin innagaa waxaa layna leeyahay maxay kitaabkan ku dagaal gala kambaa ah risaalo wixii uu rasuulku sidigi lahaa kanbuu ku yaallaa waxaan ku soo koobayaa tusaalayaal kooban baan idin siinaya taariikhda muslimiinta waxaa la hayaa dowlado muslimiinoo jabay boqorro muslimiinoo la qafaashay ama la dilay dawladdii muslimiintoo laga xoog batay haddana islaamku isma dhimin muslimiintu ma tiro yaraanin way sii badanayeenu xaggay wax ka jiraan markaa ciidan baa jira aan jabin jeyshu dacwa ma jabo walidaalika dadku iminka inta badan waxay mashquul ku yihiin kura siyaasiga taariikhda islaamiga waxay leedahay bay yidhaahdeen mucjisa waxay ku taaraan ku tilmaamaan culamaa'i taariikh mucjizaad waa maxay taariikhda bini aadamka laguma hayo dad waddan qabsaday oo dadkay qabsadeen ee u telinayeen ay hoostooda ku jiray diintoodii qaatay islaam mooyaane lama hayo had goor bini aadamku haalibku raaca cidda xoog badan duu nin waddanka qabsado iyo waddanka iyo wuxoo dhan iyo dadku waxay u badan tahay inuu raaco maxay kaasi mabda uu watay laakiin dadkii la qabsaday mabda'ooda inay salaadiintii qabsatay qaadataa taarikhulislaam unbaa lagu hayaa walidaalik idinku ma tihidin askartii iyo milatarigii iyo siyaasiyiintii idinku waxaa laydiin tiraingareeyey inay noqotaan ciidanka quluubta furta ciidanka quluubta furta waa isku mid qalbiga madaxweynaha iyo qalbiga caamadaee suuqa joogtaa waa isku mid waxayse odhanaynuun madaxweynaha inta meesha laga qaadaabaa islaam la geeyaa ee islaamka laftiisaa loo geyn karaa madaxweynaha qadiyada ma fahamteen taarikhil islaam waxaa la hayaa marka meel muslimiintu ay xoog ku qabsadeen oo islaam lagu faafiyey waxa kaloo la hayaa gaala intay muslimiinta qabsatay gaalka laftiisii islaamka loo sheegoo islaamay taarikhda bini aadamka kale laguma hayo walidaalik jeyshu ducaad markaynu leenahy waa ciidan shuuciyiintu waxay lahaan jireen waxa la yidhahdo maxay dal jirka dahsoon waddannadan shuucigaa buu ka jiraa taallooyin baa la dhisi jiray la yidhaahdo maxay dal jirka dahsoon waxaa jira markaynu taarikhda islaamigaa noqonno diin jirka dahsoon dad baynu haynaa taariikhda wax ka beddelay aynan garanayna ciddii islaamisayna maalan addawla saljuuqiya ma maqasheen dawla saljuuqiya waxaa dhacay qarnigii shanaad meelahaasi wakhti ah mashriqi alcarabi waxaa qabsaday dawla alfaatimiya oo soo qabsaday mashriq ilaa masar ilaa iyo beyt اlmaqdis iyo agagaarkeed iyo shaam qaybo ka mid ah intaa waxaa qabsaday dowla alfaaطimiya dawla alcabaasiya nin baa loo magacaabay buwayhiyiintii shiicada ahayd baa qabsatay dabeetana boqorku wuxuu iska noqday wax magacah labada dhanba shiica qabsatay markaa caalamulislaami labadani markay shiicada qabsadeen waxaa bilaabmay baaطiniyada iyo faafkeedii ismaaciiliyiintii ayaa bilaabmay faafitaankoodii waxaa bilaabmay baainiyiintii meesha tan kacbada kuwii qabsanayey waa markay soo faafay waxaasoo dhan baa bilaabmay waxaa faafay markaa caalamulislaamiga o dham oo ahlu sunna cagta hoostiisa la geliyey oo dowladii islaamiga aanay jirin waxaa jirtay aasiya suqra dowlad ka dhisnayd oo turki ahayd dawladda turkiya dawlad gaalaa bay ahayd daqaaqa nin la odhan jiray baa ahaa madaxda u sarraysa ka mida ciidamada haystee waxaasi inanu dhalo saljuuq la yidhaahdo ayaa meeshii dhaxlay inaan caqli badan buu ahaa dowladnimadii baa ku dhisantay nin xooggan buu noqday boqorkii meesha joogay ayay gabadhiisii xaaskiisii waxay tidhi kani hadduu sii joogo meeshuu kaa qaadayaa war ninkan ka takhalus madaxdu had iyo goor nin ka fariidsan ma jecla ninka madaxweynahai wasiiradiisu waa inay ka caqli hooseeyaan dee haddaad mid kaa fariidsan keento uu ku hadhaynaya marka inta badan madaxdu ninka sulto haysta ma jecla cid isaga ka hoosaysa isaga ka sarraysa ma jecla dee cid aad wadi karta waa inaad kaxaysataa ilaan nima aad wadi karin haddaad kaxaysato adaa jabaye way u cabsatay in uu ninkani ka qaado meesha marka waxa la yidhi ninkan ka takhallus ninkii waxa la damcay in laga takhalluso saljuuq ibnu daqaaq wuxuu ogaaday in la dilayo dabeetana qabiilkiisii raggii ugu roonroonaa iyo ciidamo wuxuu la baxsan karayay rag afar boqoloo nin iyo waxgaadhaya buu goostay uu baxsaday wuxuu u tallaabay dhulkii muslimiinta halkaasuu iska degay muslimiintaa soo dhowaysay ninkii diintii baa loo sheegay wuu islaamay gruubkiisii la socday waa islaameen meel yar buu samaystay dowladdiisii baa sii xoog badatay way soo socotay waxay soo gaadhay inanku awowga u ahaa yacni daqra albik ninkii la odhan jiray daqra albik daqra albik waa ibnu daawuud ibnu mika'il ibnu saljuuq weeyaan daqra albikaasi ayaa xoogaystay khuraasaan iyo intaasoo dhan buu isku qabsaday dowlad yaroo xooggan buu noqday boqorkii halkan shiicadu ku haysatee nafta haysataa waraaq hoosta uga dirtay oo meel iskaga xidhan uu yidhi warna soo gaadh haddaadna soo gaadhi karto dakralbik baa ciidamadiisao soo kaxaystay wuxuu qabsaday baqhdaad buwahiyiintii uu ka takhallusay dowlal islaamiya baa dib u soo noqotay waa geeriyooday walaaladii baa sii qabsaday waa ala barsalaan baa dhaxlay ala barsalaan wuxuu ka mid yahay boqorradii ugu cadaaladda badnaa ee soo mara taarikhda islaamiga wuxuu ka mid yahay nimankii maxaa la yidhaahdaa alxuruub asalibiya alula waathaaniya waa ninkii ilaahay gacantiisa ku joojiyey wuxuu ka mid yahay dawla sunniya ninkii dib u dhisay ee xoojiyey ilaa shaam gaadhsiiyey dawla alfaatimiya joojiyey bal eh dawla albisantiya dhul badan ka furtay de mala dakar waa taqaanima filay macrakada la yidhaahdo qisaskii uga cajabta badan leh isagoo meelaha si dagaal ka wada ayuu boqorkii bizantiyiinta qustantiin haystay dowlad bizantiya haystay baa ciidamo urursaday ilaa laba boqoloo kun ciidan gaadhaya bay yidhaahdeen wuxuu ku talagalay inuu muslimiinta oo dhan ka takhalluso alebarsalaam baa loo sheegay oo labaatan kun oo ciidan ku dhadhow wata qaarkood shan iyo kun baabay ku sheegaan wuxuu yidhi maxaan yeelaa nin sheekhoo la socday baa yidhi maantunbaa magac iyo jannaba kuugu dhowday aynu joogno laba midunbaad heli taariikhdu nimay qorto magac leh oo muslim oo dhan badbaadiyaad soo bixi ama jannadaad hore ka geli ma meel la shakiyaabaad joogtaa ciidamadiisii oo dhan buu isugu yeedhay oo dhi dhegaysta maanta laga bilaabo boqor mayhi sidii boqorna waxu amri maayo gaala wayse soo urursatay waxaan go'aansaday inaan dagaal galo idinna way iga fasaxantiin wixii ila dagaalgelayoona way ila dagaalgeli kartaan wixii iska tegayoona waad fasaxantahy waxay idhahdeen boqor mar haddii islaam la difaaciy aad ilaahay dartii u dagaalamayso waa kula dagaalgelaynaa labaatankii kun baa la dagaal galay muqadamadii ciidanka hadlaysale wuu jebiyey dabeetana hudnu u diray waaran iska heshiinna buu ku yidhi gaalkii gaalkii dee ciidan buu haystaa ciidanka badan wuxuu yidhi heshiiskaad sheegaysa waxba kama jiraan nin baa alla kaa dhigay wax iska dhici wuu diiday hudnadiina waa la ysgalay intay jebiyeen bay boqorka laftiisii soo qabteen boqorkii qustantiin baa la qabtay dabeetana la keenay maxaad filaysaa buu yidhi inaan kuu sameeyo saddexba oo suurtagal buu yidhi waxaan kaa yeeli lahaa inaad iga yeesho oo inaad si xun ii ama inaad itashiriso i xumaysid ama caynkaa wuu karaameeye waxba kugu samayn maayo buu yidhi isfuro maxaan isku furtaa hal milyanoo diinaar bixi baa la yidhi alfaalfa diinaar wuu aqbalay alfa alfa diinaar buu bixiyey dabeetana wuu sii daayey intii halkan lagu hayay gaalada isuurursato waxay dhahaan boqorkiinoo mid kale caleema saareen gaalada intii hadha isku jabtay oo laba boqor bay yeesheen dabeetana mushkilad kala qabsay maxaan uga dan leeyahay waxaan uga dan leeyahay taarikhdii ale barsalaan waynu haynaa taarikhdii taqra albik waynu haynaa taarikhdii ahlu sunna ay soo celiyeen soo dowladdaa ma taqaan inay tahay dowladdii ahlu sunna ah macaahiddii la odhan jiray almacaahid الnidaamiya ma maqasheen taarikhda ahlu sunna nimankii soo celiyey macaahid الnidaamiya waa alabarsalaan inankiisii alabarsala ninkii u ahaan jiray ra-iisul wasaaraha irinkiisii malakshahana u ahaa ayaa dhisay nidaamudiin lo odhan jiray waa wakhtiga ay culammada islaamiga dib ahlu sunnaha inta meel lagu ururiyey faqiihii shaaficiga ee shiraazi ayaa madax looga dhigay ninkan muhadabka leh ayaa madax looga dhigay dabeetana waa meesha ka bilaabantay madhabka shaaficiga faafistiisii dambe ee juwayn iyo shiraazi iyo maxaa la yidhaha khazaali iyo qoomankani ka soo baxeen ahlu sunnaha dib loo soo nooleeyey laakiin yaa inoo sheegaya taariikhda saljuqkii islaamiyey reerkan waxaan muslimka u taray yaa diinta ku soo daray taarikhda ma hayno garan mayno maxaan uga dan leeyahay markaa qulubta dadka furtaa inta badan taariikhda laguma qoro maalan qiso labaadaan idiin tilmaamo tataarka waa maqasheen waxay jabiyeen caalam alislaami oo dhan intiisii ugu badnayd ilaa iyo falastiin bay gaadheen intay ka soo bilaabeen jina muslimkii jooga ee ilaa iyo dowla alkhawarzimiya dowla alcabaasiya ilaa iyo bayse soo taageen maxay shaam mamaaligtii yareydee masar harsanayd umbaa u harsanayd mamaaligtii way joojiyeen way soo celiyeen caalamulislaamigiiyaa ka fujiyey markaa kale xun baynu waa la jebiyey dee waxa lagu soo jebiyey shaam laakiin baqhdaad sidii bay u haysteen baqdaad ma cid baa xoog kaga saartay caalamulislaamigii kale ayaa ka saaray tataarku jinkiskhaan ilmuhuu dhalay afartii waa kuwii dawladnimada qaybsaday mid iyada muslimka ismay soo gaadheenoo tii mongoliya iyo jina xaggiisa ashiiga dhanka u kacday saddexdii dowladooda kaleba way islaameen midba wakhti ay soo gashaba golden tribeka ugu horreeyey qoladii xagga sare joogtay alqabiila dahabiya lo odhan jiray barka khaan ninkii lo odhan jiray tii xaggan ka joogtay axmed tikoor ninkii lo odhan jiray soo duuduub qaarkood islaamkoodu hore umu fiicnaanin yaasiqyaasiqiyo waxbay hoosta ku haysteen way soo koreen lix boqol iyo lix iyo kontonkii meelahaasay ahayd soo markii baqhdaad la qabsaday lix boqol iyo dhowr iyo siddeetankii dowlado islaamiya bay ahaayeen yaa beddelay ciidankii muslimiintu wuxuu samayn kari waayey waxaa sameeyey jeyshu dacwa markuu jabay ciidankii muslimiintu waxaa muslimiinta dib u xoreeyey maxay jeyshu dacwa maantadan aynu joogno waxaa la leeyahay the fastest growing religion in the world is islam diinta ugu fufka badan leh ugu faafka badan leh maantadan dunida aynu ku nool waa islaamka bersantaantiyadaa u badan laba sababoodba dalmada soomaalida soomaydan maqli jirin dee laba walaali hadday kala dalbataan mid baa la odhan jiray waa laandheera soomaa maaha soo intaa un maaha intaynu isku gumaysan jirnay dee dabcan dhashu waa waxa la isku gumaysta akhirka dhalbadnida muslimiinta waxay u socotaa xad ay rikoodhka jebinayaan xad loo malaynayo magaalooyin waaweynoo maanta yurub ka yaala beljiik belgium caasimadeeda waxaa la leeyahy an iyo labaatan laga cabsi qabaa inuu muslimku majority noqdo bisababi wax dhalanaya waayo iyagu gaalada inay wax dhalaan bay diideen kuwii kalena way dhalayaan ka kaalay marka la eego rivertka ama kuwa diinka ka baxee islaam gala na muslimiinta u badan dadka soo islaamayaa ka badan ma dowlad islaamiya maanta islaam waddaa jirta maya dowladaha muslimiintu islaamka ay la diriirsayihin waa irhaab waa kan waa saatan waa caynkan caalamlislaam o dhan inta ugu badan leh maxay islaamku waa wax la cadaadinayo haddana wuu faafayaa yaa faafinaya ducaad ducaaddaasi culamo ma wada aha waxaan arkaya e, doctor jacfar idriis sheekhan soodaaniga male weli waa nool yahay dhowr sagaashan jir waa filosof oo muslim oo caalimah jacfar idris baa wuxuu qoray maqaal la yidhaahdo ducaad u baahan in la caawiyo markaa niman buu ka warramaya wuxuu yidhi maraykan maraykan buu joogay markaa maraykan waxaan arkay buu yidhi nin tagsiila ah baa jooga buu yidhi new york ayuu tagsiile ka yahay wuxuu qaadaa airboortku dadka ka qaada suuqu geeya lix bilood gudahood konton iyo siddeed qof ayuu kursiga dambe ashahaadda ugu qabta waa tagsiile muxuu sameeyaa marka zabuunku kastamarku markuu soo fuulo ayuu qur-aan u saaraa cod fiican leh reer yurubku maalan maraykanku wuu ka furfuran yahay yurubtan kale yurubta kale waxaa laga yaabaa nin guriga kaasoo horjeedaa ku jira inaan weligaaba kula hadlan oo wada degantihin weligiin inay is arkayseen hayna inaydan isku odhan baa suurtagala laakiin maraykanka iyo meelahaasi waa tororog midhan oo dada afka kula soo gelayo aad u hadal badan qur-aankuusidaa markuu qur-aanku baxo ay idhahdaan heestan fiicani maxay ahayd bay yidhahdaan markaa codkanu muddo isagu maqlay isagu in questionkaa la weydiiyaa unbuu doonayey wuxuu idhahaa hees ma aha waa the last revelation from god waa aakhir waxyi xagga rabbi ka yimaada dabeetana markaasuu sharxaa waxa kan dadku u sharxay konton iyo siddeed ka mida baa yidhi waa islaamayna waa shahaadda u qabta iyagoo kursiga dambe saaran mujarad inuu qur-aankaa maqashiiyo kadibna jacfar idris wuxuu kaloo tilmaamay nin kale oo soo islaamay muslimiinta masaajidka jooguu yimaada wuxuu dha dadku naar bay ku daadanayaan waa gaalo idinna halkan baa iska fadhidaan warkaalayo iraaca waxba idinku kaan idiin idinku kaan idiin keeno diinta u sheega waddadu istaaga dadka wadada marayuu ku leeya hallow ma islaam rabtaa inaad barato ma islaamaysaa badh baa war naga banneeye de qof marayo inaad tiri ma islaamaysaa war ka qaar dadku isku mid maaha mid baa idhaha waa maxay islaamku gacantuu qabtaa laba wadaada uu ka soo kaxaysta masaajidku yidhaha u sharxa dabeetana isagoo halkiibuu ku noqdaa isagoo halkaasu iska taagay dadkan waddadan marayuu wuxuu leeya war ma islaamaysaa dadba in badane waxay leedahay war naga tagordoo way dhaafayaan laakiin mid unbaa odhanaya waa maxay islaamku kii yidhaha waa maxay islaamku qabtaa maalin kasta dhowr qof buu islaamka soo gelayaa waa hal nin maalin kasta dhowr qof buu islaamka soo gelaya idan waxay leeyihin wakhtigaaynu hadda joogno ducadda aynu tilmaamayna waa dadka ninkaa isagu le anugu islaam badan garan maayo nimankaan idiin soo qabqabanayaaye idinkuna diinta u sheega qoladiinan masaajidka jooga maalinba labun buu ka soo kaxaystaa dadka masaajidka jooga waxaan uga dan leeyahay marka taariikhta islaamiga haddaad dib ugu noqotaan muslimiin badanoo jabay waa laogyey laakiin jeyshu dacwa ma jabin saasuunbuu diintu u faafaysay ilaa cahdigii nebi laga soo bilaabo calayh isalaatu wasalaam muslimkuu sii tiro dacwaduna way sii socotay laakiin waxaa waday culammadoodii mujaahidiintoodii iyo aljundi almajhuul diinjiraha si dahsoon ninka aan sheegaya xataa magaciisii ma xasuusto uu ka warramayo doctor jacfar idriis waa danjiraha waa diinjiraha dahsoon idan ayuha alaxiba culimo la wacdiyaa waxay la mid tahay soomaalidu waxay dhahan waa wan suba ku shub wan suba ku shub ma taqaanayn wanku daa walbuu xoolaha kii ugu shishla aha haddaad suba ku sii shubto waa uun dee meel awalba qoyanayd umaad sii qoysay weeyaan waxaan filayaa raggani waa uun dee rag badhna isu dhigeen badhna ducaad isu dhigeen haatan baa shaqadiinnii bilaabmaysa waxaa u socotaan maxay wixii ilaahay idin garansiiyey inaa wax ka bixisaan sadaqa la bixiyo sadaqaadka ugu fiicanna diin baa ka mid a bini aadam aad ku sadaqadaysato sadaqaadka ugu fiican waxaa ka qof aad naar ka badbaadisay oo bisababika ilaahay uu janno ku geliyey xilkaasi inaad ku tala gashaan qaadaan oo ilaahay dartii a u qaadaan idinkoo janno ku doonaya naarna ka badbaadaya waxaad naftaada u qabanayso culays maaha haddii lagu yidhaha dadka afar maalmood waxu soo qabo waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo dee maalin walba aanu kusii soconnaaye ma iyaguna waxooda qabsadaan laakiin haddaad rumaysantay inaad adigu qabsanayso qofna tiisa kama daalo socankaa maaha waa baryaba waynu kallahnaa taada kama daasha lakiin qof kale haddaad u kallahda laba casho maalin saddexaadda waxaa laga yaabaa qofka daacigii tiisuu kallahsanyi dadka uma kallahsanid waxaad u kallahsantahay macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun soo ma ilahayn qoladii macdiratun ilaa rabbikum aakhira inaad adigu badbaaddo inaad tidhahdaa ilaahayow intii gaadhsiiye inaad ku biirin aladiina yaktumuunka ilaahay qur ku tilmaamayay ulaa'ika yalcanuhum allaahu waa qur wuxuu sheegay in iyo malaa'igta iyo wannaasi ajmaciinba inay lacanadayaan kuwa qariya xaqa idan mas-uuliyaddaasa idin waana mas-uuliyat qof kastoo muslimana saaran idinkuna aa u sii tihiin markaa طulaab alcilm dadkii wax bartay ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanah wa tacaala idinku iyo annagaba in aakharana allayna badbaadiyo waxaynu sheegaynana wax dadka anfaca in alla ka dhigo sala allahuma calaa muxamedin wala ali wsaxbi waslem alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin ilaahay ha ka abaalmariyo sheekha muxadaradaas iyo tawjiihaadka qiimaha badan leh ee xaqiiqatan zaad culus oo waxa weeyaan qofka daalibucilmiga ah amba qofka daaciga ah dareenkiisa dhaqaajinaya uu inooga warramay waa majaalista aan laga daalin aan laga caajisin sheekha majaalistiisu ilaahay noo barakeeyo waxaa aan siin lahaa furas maadaamo aynu is odhan karno waa jelsa bayna asheekh waadducaat wa dalabat alcilm in ragga qaarkood su'aalo kooban haddii waxa weeyaan sheekhu inoo fasaxo insha allah aynu u soo jeedinno kadibna insha alla waynu iska tukan doonaa afar saddex qof baynu insha allah siin doonaa fursadda maadaama rag badan ay ka dhex guuxayaan su-aalaha ay jecel yihiin sheekha inay u bandhigaan iyadoo la soo koobayo muslimiintan dambe waxaad inay isu soo ururiyeen midda kale dalabatulcilm beed jabaya ma tihid waxaan uga dan leeyay beed jabaya ma tihid hadduu qofku silaaxulcilmi uu qabo gaal iyo muslim iyo bidcoole iyo macasi mid ku jira iyo mid alla ka cabsanaya intaba loo sheegaa adiga ma dad gaara lagugula ballamo qura inaad waxu sheegto mise safwadaad raadinaysaa inta khamsaanta gaabsatay ee masaajidda gudahooda fadhiya intaa unbaad adigu mas-uul ka timiyaa inaad waxu sheegto war bulshada muslimiinta oo dhan baa mas inay saaran tahay soomaaliya waa boqol kiiba boqol kiiba boqol muslim baa la yidhi soo maaha raggaa baxa rag ka mida ah waxay ka sheekaynayaan dhulkeennan soomaaliyeed dad badan oo deggan oo aan laa ilaaha illa allah aqoon inay joogaan rumaysanaysa cabdirashiid sheekh cali shuufaa ka warramayay qaar ku yidhi ilaah iyo nebigu maxay isu yiin oo nasab ka dhaxaysiinaya soomaalina ah idan inana waxaynu ka fakaraynaa oo caqligeenoo dhan kusoo w hebel waxbaa ka yaro qaldane ma la raaci kara hebel waxbaa ka qaldane war qof aan wax ka qaldanayni ma jiro waa kuma ka nebiga ah isaga wax walba u saxayi qof walba waxbaa ka qaldan qof aan wax gaabisi ku jirini ma jiro adigu haddaad wax sixi karayso cid walba sax haddaad tahay qof wax sixi karaya cid kastoo aad sixi karto sax dadkuna waynoo wada baahay halkaad is leeday war maxangaruufa kaa soo gaadha adiga wax ka noqon kartaa ka waco ka kala mar laakiin wax kastoo aad sixi karto sax nebi maxamedna aayadna ha noqota iga gaadhsay calayhi salaatu wasalaam buu tilmaamaya ama baqa hanuun ah waxaa la doonaa fulaan waa iyo fulaan war waxaan innagaa samaysannay waxaanaynu magacyada ula baxnoo dhan innagaa samaysannay cid walbana dad khayr qabaana waa ku jiraan dad inkaar qabaana waa ku jiraan magaca doonta keen magac kastoo aad la baxdo magacu kaa dhigi maayo qof wanaagsan salafi baan hayna qof wanaagsan ku noqon maysid tabliiq baan hayna qof wanaagsan ku noqon maysid wax ka dhexeeyaana hayna qof wanaagsan ku noqon maysid waxaad qof wanaagsan ku tahay waxaad rumaysan tahay iyo waxaad ilaahay la hor tagto ayaad ku tahay idan ma qabo anugu kollayba tacasubaadkan yaryaree dadku ay aadka isugu xidhayaan waxaan qabaa diintaasi dadkoo dhan bay u soo degtay in la gaadhsiiyo gaal iyo muslimba waxaad gaadhsiin karto gaal iyo muslim iyo ahlu bidcaba ciddaad gaadhsiin kartaba gaadhsii labaan dabad baa lagu badqabaa waa su-aal dib loogu noqon waa marka koowaad waa laga yaabaa soomaalidu dadyowgii hore ee wadanada yurub tegey in badanoo ka mid ah طulaab alcilmi iyo culamo iyo waxaase lamay soconin waxay la mid ahaayeen soomaalideennii hore tagtay soomaalideennii hore tagtay waxay u badnaayeen niman geel ah oo geeloodii inta la qaaday dabeetana markuu caydhoobay iska tacbiray marka ama qoliyo dowladuhu direenoo jaamacada iyo iskuuliya wax loo diray oo isagana malcaamadii ay ugu dambaysay diini wax kale aan dhiganin badweyn galay dad badanoo muslimiinoo yurub tegay noocaasay u badnaayeen dad iska xoogsato caammo ah waagii horena ma jiri jirin waxaan hadda bini ku xidhiidhaya tirada badan leh social mediahan iyo t gan iyo waxa kan imka laga yaabaa ninka oslo jooga inuu kaa war adigoo hargeyse jooga inuu hargeyse kaaga warbato tv v uu daawaday iyo mid uu la soo xidhiidhay iyo watsabarka iyo wax ka dhacay halkan inuu ku soo weydiiyo adigoo aan adigu ogeyn marka waxaasina ma jirin saa daraaddeed dadkii hore masaajidna ma jirin way yaraayeen marka way yarayd dacwada islaamiga ah dadkii dambee tegey qaxoontiyadan dambe waxay u badan yihiin dee wadanno dhan oo gunta laga rujiyey dad odaygooda ilaho habarta ilaho wadaadka ilaho taalibulcilmiga ilaho ardayga ilaho ilmo yarlo nooc walba dee dad uun iska dhan oo guuriyaa tegey marka waa ka gadisnaanayaan dadkii hore eh meesha tegey laakiin midna ku talagal meeshu waa khatar waa khatar gabaygii carbeed muxuu sheegayay laba diblaynta wuxuu badda ku rida muxuu yidhi iyaaka iyaaka an tabtali waxaan kaaga digayaa inaad qoydo meesha tan waa meel khatara ah saa daraaddeed dad aad badani waa lumayaan dad aad badan ilaahay waa ilaalin karayaa se waa meel khatarteedu badan tahay dhanka kale marka la eegana ciddii rabta inay wanaagsanaataa miiniskay ku wanaagsanaan lahayd way helaysaa oo ah culimo joogta oo ah netkan oo dee wax waliba ku jiraan gurigaaga dee adigoo joogaa jaamacad ka bixi karaysaa oo dee nadkii baa wax walba uu ku jiraa iyo kitaab la akhrinaya ku jira wax walba ku jiraan sidaa marka loo eegana dee waa fasility tiro badan oo qofka u fudaydinaya inuu inuu wax sameeya ku jira meelaha soomaalida lagu ammaana ha waa jiraan laakiin waa shay nisbiya maalan soomaalidu culturali bay u leedahay qur-aan qayb marka waxaa laga yaabaa dadka kale qur-aanka akhriskiisa inay bartaan unoo dabeetana aan cid qaybsani ku jirin marka waxaa laga yaabaa inaad aragto masaajidda oo dhan ramadaanta inaynama soomaaliyeed wada tukiyaan waayo soomaalida xufaada ku badan beri dhoweyd maraykanka tartan quraan baa lagu qabtay nationskii muslimiinta o dhan meesha joogay intoodii badnayd baa kasoo qayb gashay waa lix qaybood oo min saddex qof la siinayo soddon jis shaniyo labaatan jis labaatan jis saasoo kale lix qaybood oo qaybba ay tartan gelayso qayb walba saddex qof baa ka soo baxaya siddeed iyo toban soomaaliyeed baa qaaday gebigeedba meeshii la ysugu yimiba saddexdii xufaadda qur-aankao dhan waa soomaali saddexdii shanta jis waa soomaali saddexdii nusku waa soomaali siddeed iyo toban soomaaliyeed baa la siiyey hadda waxaad qiyaastaa meel ummad dhan oo muslimiin isugu timi oo meel kasta koob laba saddex uu soomaali yahay meelahaasoo kale cidiina lama wadaagto dadka xifdiga inala wadaaga waxaa ka mida ah muritaanta ma dhoofaan walidaalik haddaad xufaad aragto dadku kaljar u leh dhaqan u leh soomaalida ka mid ah markaa dee dadku markay arkaan raggan dhana qur-aanka korka ka wada akhrinaya awliya laynoo wada qaatay waa wada mawlaana baynu wadannay dhankaa markaa laga eego astaan kale way leedahay soomaalidu oo ah asturka xijaabka maradan weyn maradan weyni dunida kuma badna waxaa laga yaabaa inaad aragto xijaab masar yaroo madaxa lagu xidhay iyo shaadhi surwaal idhantu xidhantaya waxaa laga yaaba inaad aragto xijaab cabaayad yaroo dheer iyo masar yara laakiin kan waaweyn inta badan soomaalidaas heetaa dadka kalea imanka ka gadayda siiba imanka maqrib alcarabi muslimiinta ka yimi oo kale waxaad arkaysaa imanka iyaguna kaa waaweyne soomaalida toshay oo kale idan xaggaana waa ku caan haddaad aragto xijaab weyn oo meel sii socda waa soomaali weliba waxaynu caan ku nahay guryaha ma galla maogti dabaddaynu ku sheekaynaa marka soomaalidu hadday meel magaalo boqol qof hadday degan yihiin way ka muuqanayaan meelahaasu may soconayaan in kun deganyaad moodaysa waana boqol waxaa degani markaa dumarkeen iyo soconaya iyo inamada iyo soconaya waxaa marka la arko dee waxaad badinaysaan astaantii meel walba xijaab uun maraya iyo mid gadh loo maraya unbaa ka soo baxaya deetana waxaa lays odhanaya war nimankani waa wada culumo waana laga yaaba dad yar inaynu noo meesha warwareegaya marka waxaan uga jeedaa waxna waa ka jiraan inay soomaalidu waxyaabo badan la tagtay oo aan dadka kale ku badnayn maalan jamaca ka mid a ah. soomaalidu dadka jamaca ilaaliya ka mid yihi waxaa laga yaabaa masaajidda markaad tagto magaalooyinka sentarkooda ile masaajidkaad soo gashaba sittiin sabciin filmia ah inuu soomaali noqdo masaajid baad soo gelaysaa dadka ugu badanee tukanaya waa soomaali jamaca ku jira salaaddaa waa ku fiican yihin oo weliba jamaca ilaalinteeda waa ku fiican yihin laakiin midna waan idiin sheegayaa waaliyo badanna waynu ugu horeynaa hadda muslimkii iyo wixii joogiyo gaaladaba waynu ka horeynaa waayo soomaaligu u dhiiran yihin inanka soomaaligii markuu inxiraafo ee weecdo ilaa halka u dambaysuu gaadhaa magaalooyin dhan baa daragada waxaa iibiyaa soomaaligu yihin xabsiyadaa tegaysaa magaala lagu odhanaya toddoba boqoloo soomaaliya ku xidhan dabeetana waxaa laga yaabanyay beersantka marka la eega tirada waddanka intaynu ka nahay iyo tirada xabsiga intaynu ka nahay wax isu dhow maaha xaggaana dadka waa uga dheeraynay walidaalik xabsiyada dhallinyarada ku jirta marka la eego ama dadka ku xidhan tirada ay waddanka ka yihiin kama aha xabsiga aad bay uga badan yihiin marka soomaaligu waa qof dhiiran hadduu wanaagsanaadana wanaaggiisa uu ku dhiiran yahay hadduu xumaadana xumaa uu ku dhiiran yahay saa daraaddeed cidda daadatayna inaguma yara ooyaanu yaanu intaanun laguu sheegayna inta xagga kale joogtaana aad bay u badantay ama daroogayibisa ama xabsiya ku jirta ama jeelal ku jirta kuwaasina waa badan yihiin dee meel meel khatara haddaad tagto soo ma ogid xabashida muslimiintii u soo hijrootay in badh lagala hadhay somacaynka maaha cubaydallah ibnu jaxsh oo kristan mu noqon zaynab ibnu jaxsh walaasheed walaalkeed iyo cabdullaahi ibnu jaxsh iyo cubaydallah ibnu jaxsh waa muslimiintii soo hijrootay timi ardalxabasha yimi uma tanasar u kiristaamoobay haddii saxaabo cid lagala hadhay maxaad umalanaysaa kuwaan saxaabo ahayn in wax layskala hadhayaa waa tiro badnaan doontaa marka xag iyo xaggaba waynu ka wadnaa ilaahay si ha badbaadiye labadan su-aalood baan insha allah ku soo ururinaynaa sheekh su-aashan waxaa e, uu leeyahay saa'ilku sheekh ilaahay subxaana wa tacaala saamayn badan ayaa uu ku sameeyaa kelmadaha dadka ku tidhaahdaan sidaad u soo jeediso ragga ducaadda si kelmadooda ay meel u gaadho amba ay dad bulshada saameyn ugu yeesho maxaad kula talin lahayd amba siday u diyaarin lahaayeen ta kalena aan raaciyo wuxuu leeyahay waxilaqayma ka dhexeeyeen lebis lebiska iyo dacwadda in la jeediyo wax xidhiidha toddoba ku horeeyo lebiska iyo dacwada cilaaqa ma ka dhexeeya si marka loo ego haa waayo alcurfu waalcaadaat waa muxakam bulshadu qofka sheekhaa ah waxbay ka rajaynaysaa astaan buu u leeyahy waa curfi iyo caada alaslu fi shariica lebiska shareecadu sheegtay waa meel dharka afar sababood baa loo qaataa soo maaha waxaa loo qaataa kow in cawrada lagu asturo saxiixa maaha waxaa loo qaataa liziina in laysku qurxiyo inaad isku dhammaystirtid waxaa loo qaataa licaadiyaati اlxayaa climatical changeska wakhtiga kulaylaha dhar u cuntama qaboobaha dhar u cuntama isku nooc maaha qaboobaha dharkaad xidhanaysa maxay kulaylaha dharkaad xidhanaysa meel kulul markaad joogto iyo meel dhaxane markaad joogto dharkaad xidhanaysa waa kala nooc shay saddexaa afraad baa jiroo bini aadamku dharku u qaato shaaraad weeyaan shaaraadka ma taqaane maalan waa astaan milatarigu astaan buu leeyahay dhar baa loo xidhay si uu markaad aragtaba aad u garato maxay inuu military booliisku dhar buu leeyahy markaad aragtaba waxaad garanaysaa maxay inuu qofkani booliis yahy waddannada qaarkood ardaygu dhar buu leeyahay markaad aragtaba isagoo dharkaa xidhan waxaad garanaysaa maxay inuu arday yahay hudheelkaa markaad gasho iminka weytarku dhar buu dadkan saddex socdee kuwii wax cunayay iyo kuwan wax dalbanaya waxaad ku kala garanaysaa maxay Eh, ninka shaqaalaha ah had iyo goorra dhar gaaraa loo xidhay waa shaara le astaan idan bulshooyinku astaan bay dadkeedu u kala leeyihiin ciyaala suuqa dhar bay ku yaqaaniin ninka sheekhaa dhar bay ku yaqaaniin maalan haddaan iminkaa ah, macawista intaan halkaa feedhaha ka xidho iska baxo miyaan sharciga wax ka xumeeyey soo cawrada iyo maastura laakiin dadku muxuu odhanaya war wadaadka miyuu yaro waa shaa la odhanaya saba curfigii baan jebiyey sharciga ma jebin sharciyan inaan asturaa waxay ahayd ilaa lowga iyo ilaa halkan intaa udhaxayso inaan asturo intaa unbaa sharcigu ugu waajibiyey laakiin wax kaloo laygu waajibiyey ma jirin ama curfigu wuxuu keensanaya haddaad aragto dhinacaynkaasi hadduu ku yidhaha waan ku wacdinaya maxaad odhan lahayd markaa ninfeedhaha ka xidhan macaamistu hadduu ku yimaado ku yidhaha wacdaa jeedinayaa wadaad bafi ku yaro jirto maad u qaadan lahay idan waxaan uga dan leeyahay shaara astaan baa jirta dhaqankeenna markaynu eegno deganaanshiyo iyo waqaar tilmaamaysa haybad tilmaamaysa qofku sheekhnimadiisiiyo yacni miisaan u samaynaysaa astaan dadku kugu ixtiraamayo markaas tidhaahdee waxjeedii uu isu kaa soo taagayo imanka haddaad shaadhii surwaalinta soo qaadato shaadhka hoosta mariso xidhato masaajidkaa iska taagto tidhahda waxbaan wacdinayaa dadka in badan waxaa laga yaaba inay dhahan warkan yar ee surwaalka ku giijisani muxuu sheegayaa weliba idinku dee wakhti surwaalku waa caadi noqday annaga markaanu dhallinyarada ahayn safka hore waana laga saari jiray haddaan surwaal soo xidhanno masaajidka mamnuuc bu ah odayada ilaalkooda war bax baa odhan jiray kaagan dabakalaalka xidhanay yani labadaada din dhexdoodii baa muuqda bay wada culammadu lahay marka ninkaa ganacagu daloolaan adeerma koorayaashaa ku tuko allahu naxariista ee xaaji saciid sheekh la odhan jiray ayaa odhan jiray war irmada yaryare masaajidka soo galay war wax tukanayaba kuwaasaynu haynaa waar daaya waa arday yarro yanaan macwisba lahayn laba surwaaloo reerku u iibiyey unbuu haystaaba wax kale ma haysto labadiina odayadii wadaadada ah waxay leeyiin war kala bax masaajidka waa kan la soo marka waxaan uga dalayay leeyahay shaaradu dharku bini wuxuu qaataa astaanta kamida ah. marka inaad ahluddiinta ee astaanteed inaad qaadataa waxun maaha waa wax haybo iyo ziyaada ku tilmaamaysa masalada ku saabsan wax diyaarinta hal mas-aluun baan idiin sheegaya dee wax waa waa barateen sida wax loo diyaariyo iyo sida wax loo baxhiyo iyo adab ilbaxth waa waa laydiin dhigay laakiin midun baan idiin sheegayaa istikfaaf cuquuli innaas weliga ayay kugu dhiceen bini aadamku inaanu waxba garanayn hamoodin taa macnaheedu waa maxay soo diyaargarow intaad rabto inayd bini aadam wax u sheegto cuquushooda ixtiraam wax waliba dadka way ku jiraan qaarkaa aqoon badan baa ku jira qaar kaa waayeelsan baa ku jira qaar kaa tajribo badan baa ku jira markaa meeshuun baan buuxiyey hays odhannin dadku waxay ka wahsadaan rag badan oo cilmi badan baa jira laakiin waxay ka wahsadaan in wakhti ku bixiyo waxaa la arkaa daris wakhti aanu jeedinay sanawaad inaanu qoraynay waxa akhraskaagu ha bato haddaad rabto inaad wax sheegto waxaa ka horeeya in adigu aad dhaansantay wax akhriskaagu inuu bato wax akhriskaagu ha batee maskaxdaadu intay ku haynaysaa xagganna waad ka akhriyaysaa xagganna way ka sii daynaysaa idan dabarkaaguna ha bato qalinkaaga iyo waraaqdaada iyo buuggaaga iyo kombyuutarkaagu ha kula socdaan buug kastoo aad akhrido waxbaad ka faaid idaacaddaa markaad dhegaysataa baad wax ka faa'iidaysaa laakiin haddaad waxa qorto hadhow wuu ku anfacaya waad isticmaali karaysa haddaad se tidhaahdo waan fahmay haddaad imika kitaab soo fadhiisato waad wada dhegaysato waad fahmaysaa laakiin bil kadib haddii lagu weydiiyo waxba ka garan maysid haddaad se idmaanu nadar samayso haddaad dib u akhrido oo eegtid oo baadhid oo dhigtid oo wuu kugu degayaa idan caqli badnidaada iyo fahm badnidaada ha tala saaranin ee wax akhriskaaguna ha bato dadkana ha fudaydsanin oo dadkaad rabto inaad wax u sheegto wakhtiga ha ka luminina waxaad isku daydaa inaad wax ku kordhin karayso inaad wax ku kordhin karaysaa macnaheedu waxay tahay aqsaa maa ladayka min juhdin bixi marka hore waxaad awoodo ee baxhiya ee baadhisa ee madaanta taasi waxay ku baraysaa marka dambena inaad garato wax kastoo aad u baahan madaanta culammadii hore xufaad bay ahaan jirtay culammadii dambe waxay dhaahdaan madaantay yaqaaniin haddaad garanayso masaladu markay timaado halka aad ka baadhayso wallaahi fatxiga waa ku qorayd oo fii baabi kada buu kaga warramaya minhaajkuna baabkaasu kaga warramay ka waa fududay markiiba waad soo helaysaa qofka madaanta yaqaanaa waa shubhu xaafid waxaad garanaysaa masalo kastoo kuu timaada halkaad ku raajici walidalik bay culammadu waxay dhahaan markaad wax akhrinayso laba midunbaa la sameeyaa kitaab markaad akhrinayso ama jaldigiisaa lagu tajriidiyaa kitaabka jaldigiisa waxaa lagu qoraa masaa'ilkii kitaabko o dhan uma wada baahnid kitaabkaad kastoo aad akhridaa waxa laga yaabaa macluumaad badanoo aad garanaysa inay ku jiraan laakiin waxa kaaga soo horbaxaya wax ama kugu cusub ama taxqiiqa ama kuu faa'iideeyey waxaasi waxaad u baahantahy kitaabka jaldigiisaa lagu qoraa bejka intaas mawduuca caynkaasu sheekhu kaga warramaya bejka intaa mawduuca intaasu kaga warramaya marka mar aad kitaabkaa jaldigiisa akhrida waxaad garanaysaa masaa'ilka adiga ku khuseeya dhame waxay tahay amase kitaabulfawaa'id agtaada ha yaallo sido kitaabulfawaa'idkaaga sidoo mas'alo kugu cusub ama fifaada cusub markaad heshaba meel gaaroo aad ku qorto ay ka gasha jirto idan general knowledgeka waxay idhahdaan almacluumaat alcaama baa badanaysaa wax sheegu wuxuu ka fiican yahay qofba qofku macluumaadkiisa caamkii ka badan yihi marka macluumaadkaaga caamkii bato fii kulli اlmawaadiic tasawur baad ka helaysa ereyga quraan idin leeyahy markaa waxa weeyaan istikfaaf cuquuli الnaas yo idinku dhicin markaad rabtaan inaad wax sheegtaan arbiciin haddaad dhigayso ka soo diyaar garow wallahu aclam wuxuun baan ku weydiin lahaa intee soo noqotay oo markaa dadka aad leedahay yaan meesha lagu xijinin dadkan cidima geynin wadaadama geynin fatwa cidna may weyddiisanoo may odhanin war ma tagnaa meesha sidii baanay u joogaan waa laba mid uun tobanka wax garanaya in la yidhahdo iskaga kaalaya idinkoo ka soo baxsada iyo in la yidhahdo war intaa badbaadin kartaan haddaa wuxuun ka reebi kartaan ka reeba in la yidhaahdo waa labada mid uun meeshan in la degaa ma mise ma bannaana cidina fatma waa weydiiso dadka inta rabta inay soo noqotaana in badan waxaa jirta muxaadaro aan galay ninety mise ninety meelahaasi oo ka warramaysa mustaqbalka soomaalida meesha timi muxuu noqon doonaa baan islahaa oo daros waa qablaa cishriin sana ka warramaya dadku muxuu qaybsami doonaa waxaa uu ii muuqday waagaa dadka noqonayaa in yar oo fara kuturisa inuu noqon doono dadka meesha ku soo hadhay iyo noociyaadkay noqon doonaan baan marka aniga wixii ii muuqday ka lahaa waxaan uga dan leeyahay alamrulwaaqic baa yaalla kama warramayno maxaa fiican kama warramayno waxaa fiican inay dadku waddannadooda joogaan waxaa fiican inay muslimkooda la joogaan waxaa fiican inay gaalka iskaga yimaadaan waxaa fiican sidii xadiidkii ku yaallay abi daawud iyo aan dabkiinnu isu bixin so xadiiskiisa ama sheegaynin laa taraa ana araakuma dabkiinu yuu isu bixin waxaa macruufa bini aadamku wada yaqaana qofka bini aadamka environmentku inuu raadeeyo albii'a deegaanku inuu bini aadamka raad ku leeyahy siduu u fakero iyo siduu u noolaanayo o bii'adaa degantahay wax badan bay kaa bedelaysa su-aashu markaa waxay tahay dadka in badan baa loo sheegay inay noqdaan oo ma noqonayaan weliba marka tan loo eegana dad badan waxay rumaysayiin meel lagu soo noqdaaba de jirin bal horta berigay meelaad samaysaan ka warramaya inaanay dad badani saasi rumaysayiin maxaa la yeelayaaba markaa isweydiin leh magaaladaa lagu sii daynaya waanay dhalayaan oo labaatan sano ka hor ninkii keli ahaa maanta waxaa laga yaaba isaga iyo reerkiisu inay toban ka badan yihiin labaatan sano ka hor ninkii tegey ee keli ku tegey keli buu ahaa maanta laakiin ka yari toddoba siddeed sagaal toba carruuruu haystaa maxaa laga yeelayaa idan waxaan u arkaa maxaa fiican ma taagne eh war dadkaa maxaa laga badbaadin karaa baa taagan waxaa laga badbaadin karaa in maraakiis loo helo iyo meelo diintooda ay ku dhowrsan karaan salaad ku tukan karaan khayr laga fari karo wuxuun lagaga reebi karo haddii kale dee way dabargo'ayaan wallahu aclam jasaak allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala sheekha ka abaalmariyo in badan baynu fadhinay laakiin dheguhu weli way ay fidsan yihiin indhuhuna way soo taagan yihiin inay wax badan maqlaan ilaahay waxaanu ka baryaynaa subxaana wa tacaala sheekha inuu inoo ilaaliyo inoo xafido cilmiga inoo faadiyeyna uu ku anfaco جزاكم الله خير على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شغلنا عن طريقك يا حبيبا فسيل الضيم في دمنا غزير فعذرا ثم عذرا يا عظيما وصدق العذر يقبله الكبير خلاصة قولنا أننا سنمضي